alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wusali wausalimu cla nabiyihi اlkariim muxamed bni cabdillaah khaatami اlanbiyaai wاlmursaliina wcla aalihi waasxaabih wslama tasliima kaiira ama bacdu waa suuraddii sagaalaad suuratu tawba xagga marka la eega tirada suuradaha qur-aanka kariimka ah waxaa laysku waafaqsan yahay inay madani tahay oo qur-aankii madiine kusoo degay ay tahay aayadaheedu waa boqoliyo-sagaaliyo labaatan aayadood suuratu tawba suuradihii ugu dambeeyey xagga soo degidda ayay ka mid tahay sidaa daraaddeed axkaamta ay ka warramaysaa waa axkaam gebageba ah oo waxyaabo badan oo horreeyey nasakhday suuraddan marka had iyo jeer ay culimadu isweydiiyaan sababta bisinkaa loogu qori waayay len wa inaga aragno qur-aanka kariimka ah suurad waliba bisin bay leedahay boqol iyo afariyo tobanka suurado suuradan mooyaane marka sababta looga tegay mar la weydiiyey asxaabtii qorayay waxiga waxay ku jawaabeen <clears throat> in ay u arkayeen suuradani inay ka warramayso dagaal iyo ogaysiis in cadowga lagu habsado oo la weeraro ayay ogaysiinaysa in ilaahay rasuulkiisu ay bari ka yihiin gaal ayay ogaysiinaysa marka xarbi waa ogaysiis dagaal bay ka warramaysa berigii horena dhaqanka carabtu waxa uu ahaan jiray in had iyo jeer marka arrintaasoo kale la qorayo ogaysiis dagaal bisinka laga daayo arin jirtay bay cidda ogeysiiskaa samaynaysaana muhimadda ogeysiiskaasi leeyayo xasaasiyadda daraadeed in qofka ay ka go'daa uu isagu ogeysiiska bixiyo ama cid ehelkiisa ahay ay ogeysiiska bixiso sidaa daraaddeed baa bisinkiina aan lagu qorin iyadoo dhaqankaasi ilaan had jeer dhaqankii wuxuu kusoo degay qur-aanku markaa dadku ay sidii wax loo fahamsiin lahaa ayaa wax farabadan badan ka muuqanaya nusuusta qaarkood oo si dadka wakhtigaa jooga ay u fahmaan qadiyadan waxa looga jeedo oo mandiq iyo luqad ay fahmi karayaan mar haddaanay sharci waxba u dhimayn loogula hadlo oo ay u gartaan arintani miisaanka ay leedahay hadday waraaqdooda bilaabisin ka dhigi jireen iyo ogeysiiska dagaal bilaabisin baa suuratu tawba looga dhigay marka waxay garanayaan arrintaas heerka ay taagantiiyo miisaanka ay leedahay waxaa labaadoo jirtay qofkay ka go'daabaa ogeysiin jiray ama mid ehelkiisa sidaa daraaddeed ayaa markii suuraddan uu nebigu doonaya in la ogeysiiyo gaalada oo laga ogeysiiyo baytullaahi alxaraamka iyo kacbada agteeda laga ogeysiiyo wuxuu u xilsaaray saaray caliy abi taalib saynu arki doonno cali buu ihi qaad suuratu tawba ogeysiiska halkaa ka bixi iyadoo abuubakar uu tegey oo kolkii hore abubakar la faray inuu ogeysiiskan bixiyo ayuu nebigu cali ka daba diray markaasuu dhaqaajiyo waxa lay faray mid ehelkayga ah inuu ogeysiiskan bixiye adigu ogeysiiska soo bixi arrinku miisaanku leeyahay si loo garto qolyaha qaarkood waxay leeyihiin inay labadan suuradood maadaama isku mowduuc ka hadlayaan inay iskuba mid yihiinba baaba loo arkayo sidaa daraaddeed ayaa bisinka looga daayay oo ad arkaysaa tani wixii ay ka hadlaysay ee jihaad iyo awoodda dadka islaamku ay yeelanayaan iyo ummadaha sokeeye iyo loo kala saarayo ayay ka warramaysay tanna baabkiibay ka bilaabaysa marka isku mawduuc bay ka warramayaan haddii la sheego asabcu tiwaal min alqur'aan toddobada suuradood ee dhaadheer qur kariimka ah la tilmaamana dee waxa ay noqonaysaa maaragtay labadoodana la ysku darayaa markaana asabcu tiwaal haddaad maqasho toddobada dhaadheer ee qur-aanka dee waxay marka dee labadan la ysku daro ayay iman karaan marka macno ahaan laba suuradood oo isku mid ah ayay xisaabsan yihiin labadaa macnaa la sheegay daabicaa soomaalidu mararka qaarkood waxbaad moodaysaa inay ilan dadku waa dad muslimiinahuunoo had iyo jeer waxyaabo badan baad moodaysaa inay asal uu iska yahay markay qof dhaarinayaanba waxay dhaan war baraabisinla usoo saar <laughs> baraabisinla usoo saar bay dhahdaan hadda waa kuwan iska caamada ah marka eh, waxay macnaha halkaa ka yar xiganayaan qadiyada ah dee naarta iyo cadaabka iyo waxa ay ka waramayso qofkan dee haddii uu ka joogsan waayo xumaanta ku gubta bay marka gaaladiina saasaa looga bari noqday munaafiqiina ilaahay saas uga beri noqday mar kale waxay u socotaa fadeexadayn munaafiqiinta la fadeexadaynaya sababahaasaa la tilmaamaa in looga tegay eh, bisinka marka waxaad arkaysaa bisinku waxa ay ka mid tahay waa waxyaabaha tawqiifiga macnaa qur-aanku habka uu qormayo qofba wuxuu doono kama yeeli karee waa arrin tawqiifiya oo asxaabtu nebiga ay ka soo gaadheen nabigana asxaabtuna innaga aynu soo gaarsiiyen sida misxafkii cumaan ibnu cafaan uu inoogu qoray ayuunbaa lagu daynaya xataa rasmiga habku qur-aanku qoran yahay waa hab tawqiifiyo aan la badbedeli karayn suuraddan la idhaahdo suuratu atawba ama suuratu bara magacyo badan bay culimmadu xusaan laakiin kuwa dee muuqanaya ayuunbaa suuratu tawba iyo suuratu baraayo ay ka mid yihiin mawaadiicda ay suuraddu ka hadlayso haddii aynu maaragtay wax ka xusno waxay soo ururinaysa alaxkaam annihaayiya bayna alummati alislaamiya wa saa'iri alumami fi lard ummadaha kale ee aan islaamka ahayn iyo dadka muslimiinta ah siday wada dhaqmayaan marxalado badan bay taasi soo martee taasibay suuraddu gebagabaynaysa waxaa kaloo aad arki doontaa tasniif ayay ku samaysay qaybo ayaa laga dhigay mujtamacii muslimka ahaa oo marxaladaha ay taagan yihiin aynu arki doonaa dadka qiyamkooda iyo maqaamaadka iyo darajaadka ay kala leeyihiin iyo siday dadku u egyihiin iyo qofba muste u yahay ayaa ilaahay uu ku qiimayn doonaa suuradan dhexdeeda iyadoo taa aad ka arkayso mar haddii dadkii la qaybiyey oo mid waliba meeshuu taagan yahay laga waramay qur-aanka iyo waxiga ilaahay inuu dadka ugu talagalay dadku ugu talagalay mar hadduu dadkii ku qiimeeyey mar hadduu dadka kaga warramayo waxigaa loogu talagalay dadka laguma talagelin jaamidaadka iyo xayawaanka iyo buuraha ilaahay waxigan wuxuu kala xisaabtamayaa ciddaa uu kaga waramay mid waliba meeshuu iska taagan suuraddu saddex jeer bay soo degtay mar waxa uu ahaa dagaalkii tabuuk ka hor bay qaybi soo degtay qaybina dagaalkii tabuuk oo sanadii sagaalaad ahaa dhexdeeday soo degtay qaybina dagaalkaa way ka dambaysay saddexdaasiba muuqaalka waynu ka arki doonnaa insha allah maqaatiicda suuraddu ay ka warramayso iyo waxyaabaha ka muuqanaya laga bilaabo bilowga ilaa aayadda labiyo calaaqaadka muslimiinta iyo udhaxaynaya gaalada iyo sida loo wada dhaqmaya ka warantay mid laga bari noqonayo mid lasii wada soconayaba oo heshiis la yeelan karo waxaa kaloo ay ku xigsiisay mujtamaca muslimka ah iyo ahlu kitaabka maxaa iyagana xidhiir dhex mari kara ama sidee loola dhaqmaya ahlukitaabku waa yuhuud iyo kristan ahaayeen iyagana xaalkooda halkuway u dhici doonaa aad baa ilaahay u abaabulay kicin iyo abaabul buu ku sameeyey waa qaybta saddexaad dadka muslimiinta ah waxaana uu faraya inay jihaadka u baxaan qaybta afraad waxa suuraddu ay weerar ku qaadaysaa fadeexadooda iyo ceebta ay leeyihiinna bannaanka ay soo dhigaysaa nimanka khatarta badane muslimka dhex jiifa ee munaafiqiinta la ydhaahdo oo xagga muuqaalkana muslimka ku tirsan xagga macnawiyaadka iyo asalnimana gaalada kuwa uxun ku tirsan kuwaasibaa muuqaal cajiib ah oo aan suurad kaleba sidaasoo kale uga waramin ayay usoo bandhigi doontaa markaase aayaadka kolkaad ahrido aad aad iyo aad ula yaabaysa ilahay baa wuxuu leey low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuk walaakin bacudat calayhim shuqa safarku hadduu noqon lahaa safar yaro dhow waxa la cuncunayae lasoo qaadanayaana uu noqon lahaa meeshana wax laga helayo markaaba way ku raaci lahaayeen laakiin masaafada aad u baxaysaa fog niman adduunyo dheh waa nin hunguri walow araaduu lkhuruuja la acadduu lahu cudda hadday nimankani bixitaan u diyaargaroobi laheen munaafiqiintu way diyaargaroobi laheen miyaydaan arkaynin mabay diyaargaroobine wa minhum man yaquulu dallii walaa taftinnii alaa fi lfitnati saqatuu markay dagaalka ka hadhayaan midbaa wuxuu kuleeyahy isagoo marmarsoonaya ha ibalaynina dumarka iyo waxaasan ku yara ba'anahaye meeshaana dumar cadcad baa jooga baa layidhi iga fasax meesha iga fasax wax yaroo daciifoo noocaasu marmarsidiisa ka dhigaya wayaxlifuuna billaahi innahum la minkum wamaa hum minkum walaakin qowmun yafraquun waxay ku dhaarteen inay idinka idinka mid yihiin laakiin idinka mid maaha waase bulshada waa qayb cabsanaysa oo fulayaala ayaa ilaahay maarata tilmaamaya wa minhum man yalmizuka fi sadaqaat qaar kugu ceebaynaya bulshada ku ceebaynaya waxbixinta ayaa ka mid ah haddii la siiyana way farxi hadii loo diidana afkay buuri oo way cadhoon doonaan wa minhum aladiina yu'duuna annabiy wayaquuluuna huwa udun qul udunu khayrin lakum waa dhagaysta miskiina bay leeyihin nebigu yaa waxba badan wixii a u sheegi kartaan u sheegoo iska dhaafa saasay ku odhan jireen markuu ilaahay soo masas dhala yihiin wlmunaafiquuna wlmunaafiqaatu bacduhum min bacd ya'muruuna bilmunkari wayanhawna can ilmacruuf wayaqbiduuna aydiyahum saasaa ilaahay ugu fadeexday suuradda dhexdeeda <clears throat> waxaa kaloo suuradda aynu ku arki doonnaa reer miyiga iyo reer magaalka ilaahay uu kala qaadaya markaasuu tilmaamayaa reer miyiga iyo marxaladaha ay taagan yihiin iyo qaar iyaga qudhoodu cudurka magaalada ku dhacay inuu ku dhacay qaar munaafiqiini ay maaragtay ku jiraanoo aan lagu talagelin inay fidradii ku wada sugan yihiin oo ay wada saafi yihiin dadku isku wada mid maahee qaybo kaloo camal wanaagsan iyo camal xun isku daray ayaa suuraddu ay ka waramaysaa sii tilmaamaysa cumuuman markaad halkaa eegto waxaad ka arkaysaa ummadani in wakhtigaa nebigaba maadaama isku jirtay ay isku jirayso wakhti walba oo qaarna nasiib wanaagsan ay yeelanaya qaarna nasiib darradaas ay ku dhacayso qaarna meel dhexe ay taagayiin uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina faminhum daalimun linafsihi waminhum muqtasid waminhum saabiqun bilkhayraat biidn illaah ilaahay baa wuxuu xusay ummaddii kitaabka la dhexalsiiyuu nebiguga tegay inay saddexdaa u qaybsan yihiin marka mar walba wax sidimurdhuqo wada malaa'iga inaan la helayninee loogu talagalayo dad ishuwan oo saddexdaa marxaladood ee qur-aanka uu tilmaamay saabiq iyo muqtasid iyo daalim intaba inay yeelan karayaan laakiin waxa la yidhaahdaa had iyo jeer marka muqtasidka ama saabiqu uu madaxtinimada iyo qiyaadada iyo hogaaminta ummadda yeesho ayay dadku horu maraanay guulaystaan marka hadiyo jeer daalimku uu hogaaminta yeeshana way fasahadaan oo balay isu baxaan dabeecadda jihaadku uu leeyahay ayaa suuradda ilaahay uu kaga warramay inay tahay ilaahay iyo addoonka oo wax kala iibsanaya jihaadku waxa weye addoonkiiyo ilaahay oo heshiis galay oo wax kala iibsaday oo ilaahayna wax bixiyey addoonkuna wax bixiyey wuxuu addoonku bixiyeyna hadda waa wax ilaahay uu siiye uun allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabiili illahi fayaqtuluuna wayuqtaluun ila akhir laayad marka halkaas ilaahay jannuu kaga iibsaday muminiintii naftoodii iyo maalkoodii muuqaalka jihaadka iyo xaqiiqadiisu waa weeyaan waxaa lagu soo gebagabaynayaa suuradda ammaan ilaahay u ammaanaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam ummadan horseedka ka ah ee u hogaaminaya had walba wixii noloshooda mawaadiicdaasay ka waramaysaa suuraddani bismi illaahi araxmaani araxiim baraa'atun min allah haadihii tani waxaan suuraddu ay ka hadlaysaa waxa weeye baraa'atun min allah beri noqosho ilaahay xaggiisa ka timi iyo wa rasuulihi iyo rasuulkiisa rabbi iyo rasuul baa beri noqday waxay ka durkeenay ka fogaadeenay ka beri noqdeen ila aladiina kuwii caahadtum aad la ballanteenoo midal mushrikiina gaalada ka mida kuwaa baa laga yahay fasiixuu socda dhaha fil ardi dhulka arbacata ashhur afar bilood dhulka dushiisa iska socda cidi waxba idin yeeli mayse waclamuu ogaada annakum idinku gaalada haddaad tihiin hayru mucjiziillaah inaydaan ilaahay cadsi gelinaynin oo aydan ka baxsan karayn hadduu idin maago inuu idin qabto wa anna allaha ilaahay mukhsi lkaafiriin gaalada ayuu dulaynayaa wa adaanun hada adaan waa ogaysiis min allaahi wa rasuulih ilaahay rasuulku ogaysiiskani ka yimi ilannaasi dadkaa la ogaysiinayaa yowma alxaji alakbar maalinka xajka weyn maalinka xajka mucdiisa ee u weyn oo ciidda ah waxaa la ogaysiinayaa ana allaaha ilaahay barii'un waa ka fog yahay min almushrikiina wa rasuuluhu rasuulkiisuna waa ka fog yahay rabbi iyo rasuulo ka yihiin mushrikiintii meeshaa joogjoogayay fain tubtum haddaa ilaahay u toobad keentaan buu ilaha yidhi kuwii gaalada isagoo la hadlaya oo rabbi u soo noqotaan fa huwa khayrun lakum way idiin wanaagsantay wain tawallaytum haddaad sii fogaataanna faclamuu ogaada annakum hayru mucjiziillah inaydaan ilaahay ka baxsan karaynin wabashir u bushaaree nabi maxamedow aladiina kafaruu kuwii gaaloobay bicadaabin aliim cadaab kulul ugu bushaare u warranoo u sheeg saasibaa markaa ogeysiiskaasu ku dhacay cali bna abi aalib iyo abi hureyre iyo raggaasuu diray abubakr sidiiq radi allahu canhu yowm alxaji alabar maalintii ciidda saasaa dabeedna ummadda loo soo dhex marayayoo la wada gaadhsiiyey waa sanadii sagaalaad bicsada xajka ama ummaddii u baxday xajka abubakr asidiiq radia allaahu canhum ardaa ehm, <clears throat> intaa sanadkaa wixii ka horeeyey sagaalaad ogow gaaladu way soo xajayeene way soo xajayeen oo waxdee xajku sheega wamaa kaana salaatum cinda albeyt ilaa mukaan wa tasdiya fooridoodii iyo sacabagaraacoodii bay meesha la iman jireen iyadoo hadda sanamyadii la xaalayo sanadii sideedaad haddana waa la iska iman jiroo dhaqan bay u ahayd sanadaas ayaa dabeedna nebiga iyadoo loo sii gogol xaadhaya xajkiisa uu soo xaji doono sanadka tobnaad ayaa loo sii gogol xaadhay ogeysiiskii halkaa laga bixiyey gaal dambe oo cagaha soo dhigaya xaramka xuduudda xaramka inaanu jirin gaal dambeoo soo cumraysanaya oo soo xajaya inaanu jirin gaal dambeoo halkan imanayao kasoo daahirayaa ma jiro taasi halkaasay ugu dhammaatay qaawanaantoodii iyo afxumadoodii iyo edabdaradoodii ayaa halkaa lagaga nadiifiyey xaramka sanadkii sideedaadna sanamyaashoodii sanadkii sagaalaadna iyagabaa la iskaba raaciyey ilaa yowmina haada sidiibaa xaramaynka ama saddexda xaramba uu xaraam uga yahay xuduud bay leeyihin mamnuucay tahay inay halkaa dhaafaan taasi waa mid weeye midda kale wixii cuhuudahaa iyo wixii heshiisahaa iyo wixii nabadgelyo ahaa ee dhex yaalay dadka muslimiinta iyagana waa la jaray muddaa loo qabtay muddadaas sidaa ilaahay wui waa afar bilood oo laga bilaabayo wakhtigaa ogeysiiskuu dhacay ogeysiiskaasu wakhtigaa u dhacay wixii ka dambeeya afar bilood unbaa la ogol yahay in nabadgelyo ay ku tijaaraystaan nabadgelyo ku yimaadaan ereyadan wixii afartaa ka dambeeya maya afartan cidda loo qabtay waa dadkii ballantoodu afar bilood ay ka yarayd ama cahdigoodu iska mudlaqba u ahaa ama nabadgelyo guud ay iska jirtay kuwayaalaha wey waaya laba jeer baa ilaahay uu ku celiyay taa horena waa bara'a tan kalena adaan beri noqosho iyo ogeysiis ilaahay rasuulka ayaa sidaa ogeysiiyey kufaarta ummadda islaamkuna mar walba waxay daba taagan yihiin ilaah iyo rasuulka ilahy rasuulku maxay yidhahdeen caynkaa iyo caynka facala ra'si walcayn aqbalnay oo ogolanno ku qanacno fulinay wey yowm lxaji lakbar waadaanu min allaahi warasuulihi ila annaas ilaahay iyo rasuulkiibaa ogeysiinaya dadka yowma alxaji lakbar maalinka xajka weyn waxay ogeysiinayaan ana allaha barii'un min almushrikiina wa rasuuluh ilahay rasuulkiisuba inay beri ka yihiin mushrikiin yowm lxaji lakbar culimadu laba qowl bay ka leeyihin qaarkood waxay leeyihiin maalinkan xajka weyn ee xajka u weyna la sheegay ama xajka weyn oo kii nebiga ah ee xaj dhan ugu weynaa ama xajka weyn yowmulxaji alabar maalinka xajka weyn waxa weeye maalinka carafa bay qaarkood yidhahdeen leanna nebigu wuxuu leeyahy alxaju carafa xajka lafdhabarkiisu waa carafa Ah, waxaa kaloo culimmada qaarkood ay ku macnaynaya yowmu naxriga oo yowmu naxriga maalinka ciidda habeenkiisa iyo maalinkiisa weeye camalka xajkuba hadduu qofku habeenka ciidda iyo maalinka ciidda isidhaahda xajka gudo uu gudan karayaa keligii intuu habeenkaa yimaado subaxiina uu dhoofo xajkiisii waa u dhan yahay waxa ka qabyo waxa weeye neefuu gowracay iyo dhiig ku waajibayo fidyaah iyo sunnayaashii oo dhaafay laakiin xajkiisi waa ansaxaya mataale habeenkii ciidda ayuu ka soo degay carafa dee carafa wakhtigeedu wuxuu ahaa maalinka sagaalood gelinkiisa dambe iyo habeenka ciidda ilaa inta waagu barayay intaasuu ahaa marka habeenkii ciidda maadaamuu carafa yimi wuquufkiisii wuu subaxdiina wuu ka lahaayo buurtiina wuu tuuray neefkiina waa gowracay dhakadiina wuu xeeray xaramkiina wuu soo dawaafay barqadii dabeetana wuu dhoofay waaya waxa lagu yeelanayaa oo dee uu ka tegay dawaaful wadaaci iyo buurihii maalmaha la tuura labada cisho la tuuray ayaa mushriiq iyo seexashadii iyo intaana ka tegidooda dhiig baa ka waajibayay mukhaalafad dabcan wuu sameeyey laakiin maalinkaasa xajka acmaashiisu ku urursanta saa daraaddeed ba xajka ah, acmaashiisu iyo hawlaha uu qabanayo waa maalinka ay ugu culustay iyo habeenka ay ugu culustay sida caadatan dee qofka arkay kolkaa ogeysiiskaasi wakhtigaa ku munaasibkaabuu dhacay ummaddiina saasaa lagu wada gaadhsiiyey dee had iyo jeerna cidda hogaaminta wanaagsan ee kelmadeedu aanay ku noqosho lahayn dadku way ogyihin hogaaminta runta sheegaysa iyo hogaaminta isyeelyeelaysa ee waxa kasoo fulaya la odhanaya waa wixiisii waa la kala yaqaanaa markaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam kol haddii ogeysiiskani uu kasoo fulay kol haddii asxaabtiisii abuubakar uu hogaaminayaa shirweynaha caalamiga ah ay kaga dhawaaqeen la isuguma noqonayo wax dambeo kusoo lugo-ayaa ma jira nin waliba meeshiisiibuu ka carraabay kii kajad kajad halkan iman jira xaj iyo iman jira gaalkaa dib uma soo noqon lanna wogiya waxaa la kulmay waaya iyagiina ilaahay wuu la hadlay markaasaa wuxuu ihi fa in tubtum fa huwa khayrun lakum haddaad toobad keentaan khayr bay idiinta waa haysataan waxa halkan idiin hayaa waa inay ilaahay toobad keentaan halkan goobtan barakaysan iyo ehelkeediibaa ishelay idinkii iyo shayaadiintiina waa laga buufiyo way ka baxeen ehelkeedii waxa kamid mid noqonaysaan halkaa inay ilaahay u toobad keentaan haddaad sii jeedsataanna faclamuu annakum hayru mucjizillaah eeg eraygaasaa lagu celcelinaya aayaddii horena waxa ku jiray waclamuu annakum hayru mucjizillaah halkanna waxaa ku jira faclamuu annakum hayru mucjizillaah inaydaan ilaahay cagsigelinayn ayaa halkan ku jirta macnaha go'aan kasta oo cid ka soo baxa dadka qaarkood baa aaminsan ama waabay tahay in dabcan go-aankaasi si uun loo fashilin karo laakiin rabbi wuxuu tilmaamayaa ilaahay xaggiisa waxa ka yimi inaanu la mid ahayn waxa addoommaha xaggooda ka yimi si kale kolka loo eego qudrada ilaahay iyo awooddiisa iyo axkaamtiisa iimaanlaawuhu ma aaminsana ma aaminsana sida qofka muslimkaahi waxa ilaahay uu xukumo uu u qaadanayo ee ugu joogsanayo ee qudrada ilaahay u aaminsanya kani uma aaminsana marka gaalkiioo meelaad ka dusto malihid aad u baxsato malihid markuu ilaahay gacan ku saaro ana allaha min almushrikiina wa rasuuluhu dumadaasina waa lagama maarmaa in macnaha dumaha la akhriyo culimmadu isku waafaqsan in nin carabaa wuxuu maqlay oo dadkii maaragtay muslimiinta u yimid wakhtigii dambe ka mid ahaa wuxuu maqlay iyadoo suuradan uu mid akhriyayo ummadii islaamka ayd ka mida markaasa wuxuu akhriya ana allaha bariun min almushrikiina warasuulihi macnaheed markaa wuxuu noqonayaa ilaahay wuxuu bari kaya mushrikiinta iyo rasuulka saasuu noqonaya haddii la kisreeyo la hoos dhabo laamka wa rasuulihi la ahriyo markaasuu ui dee kol hadduu ilaahayba ka bari noqday dee ana ka bari noqday buui macnaha carab buu ahaa dee af carabiga ayuunbuu marka waxa ay muujinaysaa laxniga qaarkii inuu aad u foolxun yahay lidaalika ay habboon qofku hadduu qur-aanka baranayo inaanu iska baranina inuu sheekhu yeesho talqiintana siiya halka loo ahriyayo tajwiidkiisana bara aqlaada ka khafiga iyo ka jeliga iyo ka qabiixa qaladka sii kala bara ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad la ballanteen oo minal mushrikiina gaalada ka mida uma lam yanqusuukum shay-an waxba aan idinku nuqsaamin ineen waxba dhimin walam yudaahiruu calaykum aan idiin soo xoojinin aan idiin soo raacin axadan cid fa atimuu ilayhim kuwaa u dhammaystira cahdahum ballankoodii ilaa muddatihim ilaa wakhtigii alla dhigateen ina allaha yuxibu lmuttaqiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa isaga ka cabsanaya waa jecelyahay fa idan lxurum marka ay baxaan bilaha xurmada leh faqtuluu lmushrikiina gaalada laaya xayu wajadtumuuhu meesha ka heshaan wa khuduuhum qabta wax suruuhum gaadh ka qabta waqcuduu lahum u fadhiista kulla marsadin jid walba fa intaabuu hadday ilaahay usoo noqdaan gaaladu wa aqaamuu salaata salaadda ay ogaan wa aatawu zakaa sakadana ay bixiyaan fa khalluu sabiilahum wadadooda u banneeya waa muslin xore in allaha hafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariisanaya subxaana waxaa halkan uu rabbi ka soo reebay qayb ka gaalada oo iyaga afartii bilood la dhaafinayo waa kuwo ballan wala dhigtay laakiin khalfiyadoodii iyo taariikhdoodii hore ayaa loo tixgelinaya oo gaaladan inta badan laga bari noqday waxay u badan yihiin kuwii ballan kastay nebiga la galaan ka baxayay ama jebinayay sida dee mushrikiintii carbeedba macruufka ahayd oo mushrikiintii carbeeda nebiga caleyhi salaatu wasalaam muddada tobaneeyada sannadooda la ballamay sanadii lixaad iyagaa ballantii jabiyey waa tii qurayshi sanadii lixaad waxay nebiga kula ballameen caleyhi salaatu wasalaam in toban sannadood dee xabad joojin la sameeyey heshiiskii lakala saxiibay saasuu ha xagga nebigii asxaabta kamuu jabin heshiiskaas xaggooduu ka jabay oo iyaguna qolo xulafa'a bay lahaayeen nebiguna qolo gaalada ah oo uu xulafaysanayay baa jiray oo masaalixda dadka muminiintaa fulin jiray oo sirta usoo gudbin jiray oo sahaniyo u ahaa dadka wardoon u ahaan jiray muslimiinta kuwiibay laayeen kuwiibay ka hiiliyeen marka ballantiibay jabiyeen saasaa ballantoodii laga baxay laakiin haddii ay jiraan gaalada qaar ka mida ah, oo intuu cahdi iyo muddo la dhigateen iyagu lam yanqusuukum shay-an waxba aan idinku nuqsaaminin oo marka la eego khalfiyadoodii hore iyo taariikhdoodii hore wax ay dhibeen aanu jirin walam yudaahiruu calaykum axadda cidna aan idiin soo raacinoon soo xoojin kuwan kale say u soo xoojiyeen kuwaasi waa dad lagu talageli kara heshiiskooda ilaa muddadoodii u oofiya manay badnayne kuwa waa laga soo reebay kuwa waa laga soo reebay ilaa muddadoodii marka muddadaa horeynu soo sheegnay muddooyinkii hore ee markaa ka yara afar bilood ilaa afar bilood baa la gaadhsiiyey wixii aan wakhti hore lahaynna afar bilood baa fasax la siiyey laakiin afar bilood wixii ka badan qolyihii heshiis lalale iyaga u oofiya ilen gaalada qaybo badan buu nebigu caleyhi salaatu wasalaam siyaasada wanaagsan isagoo isticmaalaya maadaama aanu la wada dagaalami karayn qaar buu heshiis la qoran jiray qaarna weerarku ku qaadi jiray saasaa loo qaybin jiray <clears throat> bilaha xurmada leh markaa ogeysiiskani dhacayo dabcan bilii xurmada lahaa lagu jiraa saddexdii bilood ee isku xidhiidhsanaa dulqicda dilxija iyo muxaram ogeysiisku goormuu dhacayaa dilxija ayuu dhacayay yowm alxaji alabar marka bilaha xurmada leh kolka ay baxaan dee kolkay dilxijana dhammaato muxaramna dhammaato bilihii xurmada lahaa waa caynka wakhti kooban baaba u hadhayba qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin bilaha xurmada leh halkan iminka kolka la eego waxay noqonayan afartii bilood ee la mamnuucayn lala dagaalama iyaga oo bilo xurmadoodu muaqad tahay dagaalku uu xaraam yahay dhexdooda weeyi laakiin qowlka raajixa waxa weye ashhurulxurum haddii la tilmaamo nusuusta dhexdeeda waa saddexdaa biloode xidhiidhsan iyo rajaboo gooni ahay marka kol hadii muxaram dhammaato ha lagu bilaabo nimankii rifaha loo qaado ilaahay baa markaa abaabulay ummaddii islaamka ahayd guubaabiyey amar siiyey la hadlay waajibkaasuu dhiibay mushrikiinta kuwa bilaadiinta een ilaahay tawxiid siinayni subxaana intaasoo arimood isu raaciyay wa qaatilu lmushrikiina xayu wajadtumuuh meeshii laga helo marka xataa waxay tilmaamaysaa baylan culimmadu cumuum alashkhaas yastalzim cumuuma alamkinati walasmina bay leeyihin cumuum alashkhaas haddii ashkhaastii mushrikiintao dhan la caam yeelay arrintaasi waxay keensanaysaa alsmina waalamkina wakhti kasta iyo meel kasta in lagula dagaalami karaa kolkaa taasay tilmaamaysa marka saasaa ilahay uri subxaana xayu wajadtumuu meeshii ah ka heshaan waxaa kaloo nasku uu raaciyey ha la qabto gaadhna ha laga qabto hana loo fadhiista marsad kasta iyo meel kastoo laga helo waa arrin cajiiba wey subxaana ilaahay ilaahaybaa addoommaha leh adduunyada isagaa leh bani aadamka isaga abuuray gaaladuu abuuray islaamkuu abuuray hadana qolana amarkanuu siiyeyoo macnaha qolana dilkeediibuu sidan u abaabulay oo uu leeyahay macnaha inaad hawshaa qabataan oo sidaa iyaga u dishaan waa shay cibaada waa shay waajiba waa shay laydinku addoonsaday qofka muuminkaa ah dilkiisiina wuxuu ka dhigay jariimadii u weynayd marka waa laba diliil midna kan dilkiisiina diintii weyneyd iyo cibaadadii weynayd baa laga dhigay waa kii gaalka ahaa ee dee la dilo qofka muminkaa ah dilkiisiina waxaa laga dhigay jariimadii weynayd kan dilkiisiina waxaa laga dhigay diintii cibaadadii jihaadkii weynaa waa aad u yaab badan oo aana dee adugu faragelin karayn ilay dadka ilaahay baad samaystee kuma haysatid <laughs> waar maxaa kana sidan loogu galay odhanine looga dhimi waaye waxaanoo amarraa la ysugu ururiye dee wuxuma wax lala saa yidhaaba waxaad aragtu geystee waaya dee ummad islaam ahoo awood lahoo isku tashanaysa oo wax ah ayaa maaragtay amaradan qaadanaysa ki kale dee midhiiqiba hataa kala baxsaday waa cudulahum kala marsad marsadku waxa weeyaan dhufayska iyo meeshii ay mari lahaayeenoo loo galo furaskooda halaga faa'idayso bal intay arintoodu ku simantahe fa in taabuu wa aqaamuu salaata wa aatawu zakaata fa khalluu sabiilahu arrinkoodu intaasuu ku siman yihi inay toobad keenaan axkaamtii islaamkana fuliyaan waan toobadkeenoo waan anshahaatoo islaam baan noqdo gaalnimadii baan ka toobadkeena keliya maya taa maya in diinta waxa muujiya dhaqanka waxa muujiya camalkii cibaadada iimaanka waxa muujiya arkaanu islaamka marka ilaahay toobad ay gaalnimo ka toobadkeenanu keliya kuma daynine wuxuu raaciya hadday salaada tukadaan oo ay sekada oogaan arkaanul islaamkii bay ka turjumayan la way muhiimsan yihiin cibaadadan badaniga ah iyo maaliga ah arkaanuislaamkiibay ka turjumaya marka hadday iimaan iyo arkaanuislaamkii isku daraan nimankaa ha la daayo xor bay u yihiin xoriyatu tasaruf iyo xoriyatl camal intaba way iska leeyihin waxaa halkaa laga arkayaa heerka ay gaadhsiisan tahay salaadiiyo sakadu salaadiiyo sakadu waa diintii islaamka jiritaankeediiba ka turjumaya sidaa daraaddeed ba abubakar sidiiq markii uu ummaddii carbeed ay ridoobeen islaamkii ka noqdeen wakhtiguu nabi maxamed geeriyooday saddex magaalo qura maka iyo madiine iyo meel halkaasoo ku taalla hajaro laydhaa intaa mooyaane intii kale iyo daa'if intii kale way ka ridoobeen carab islaamka markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam go'aan buu abubakar qaatay cumar markii hore uu ka shakiyeyba oo uu ihi wallaahi salaada iyo sakada kala saara labadaasoo ilaahay isku lifaaqo oo isku xidhiiriyo qur dhexdiisa qofka labadaa kala saara anigu waa la dagaalamaya ragoo waxaad doonaysaan yeela go-aankii lagu raacay siiba ilaahay dadka islaamkii ugu soo celiya waxaad ka arkaysa dee taariku salaad taariku salaad miyaa waddada loo bannaynaya fakhalluu sabiilahum baa la yidhi <laughs> loo fadhiya cirbaha la goynaya ile shardigu wuxuu ahaa toobad ay la socoto salaada tukashadeedu ay la socoto haddii towbadaasi bilaa ay tahay fa khalluu sabiilahu ma ee jidkaa loo fadhiyaa waa la haysta weeye maxbuusa oo inuu toobadkeena mooye la khaarijinaya waa ayadaha loo daliishado taarikusalaadka ayaan darada uu leeyahay <clears throat> sidaasaa ilaahay ummadiisa u abaalway subxaana wuxuu tilmaamayaa haddaba gaaladan layidhi qabqabto laayo oo awood u sheegto haybadiinnu ha u muuqato marka haybadaasi ay muuqato uumigaa lagu shido waxaa dhici doonta kii ballan yeelanaya ballan lala yeelanaya inuu tixgeliyo waxaa dhici doonta kii markii hore la hortaagnaa ee caqabada lagu ahaa inuu soo islaamo waxaa dhici doonta inaanay kusoo degdegin dadka muslimka ah waxaa dhici doonta amarka la siiya inay qaataan wax badan haddaba qaar la dilaynin baa ilaahay uu halkan kusoo reebay subxaana iyadoo ay ka muuqanayso ma aynu ku arkayno in gaalku dee qayba yeelanayo oo aan la wada laynayn markaasaa ilaahay wuxuu uhi in axadun min almushrikiina mid gaalada ka midii haddii istajaarak uu ku magan galo fa ajirhu magangeli oo magan sii xataa yasmaca jeeruu maqlo kalaam allah ilaahay hadalkiisa si uu dhagaysto uma abliqhu intaa kadib gaadhsii ma'mana meeshu ku aamin noqonaya iyo dalkiisa gaadhsii daalika sidaa waxaa lagu leeyahay biannahum iyagu qawmun laa yaclamuun waa qolyo aan cilmi lahayn jahligaa musiibee bal horta ka fuji jahliga dawada ha helee gaaladaan la laylaynin waxaa ka kuwa rususha loo yaqaano ama kuwa diinta doonaya inay diraasad ku sameeyaan oo aqoon ay yeeshaan ay ogaadaan magan u noqday dadka muslimiinta ah almuhim mar hadduu gaalkaasi dadka muslimiintaa soo magan galo oo wax shar iyo balaayo ahoo uu wadaa aanu jirin ee isagoo tijaarad wada uu soo magan galo isagoo dalxiisa uu soo magan galo isaga oo waraaqsida dhambaalwalo ah uu ummadda islaamka soo magan galo isagoo qaraabo booqanaya uu soo magan galo oo diinuu faafinaya iyo daduu dulmiyayaa toona aanay jirin maganta waa la siinaya islaamku maganta waa gayaa oo maaragtay waxbuu magan gelin karayaa marka magantiisuna waa mid lagu talagalayo sidaasibaa markaa nebiguna uula dhaqmaya calayhi salaatu wasalaam amar baanu bixiyey cid dhambaal keentay ama doonaysa inay diinta ilaahay dhagaysato oo diraasad ay samayso in la daayo waana la ladiin jiray musaylimatlkadaab ninkii la odhan jiray ee nebinimada sheegtay ayaa wuxuu soo diray laba nin bal muxamed warkaa iyo warkaa gaadhsiiya buuli dabeedna warkiibay sheegeen waxay dhahen musaylima wuxuu ku yidhi adiguna waxaad tahay rasuulka galbeedka carabta aniguna rasuulka carabta berigeedaan dhulkuna wuu inoo qaybsan yahay dee inaan isku safaadin fariintaasaa uuna soo faray bay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu su'aalay idinku miya aaminsan tihiin musaylimatulkadaab inuu rasuul yahay labadiinani markaasay idhaahdeen haa subxaana allah kolkaa nebigu aad uga cadhoday buu idhi haddii aan dhambaalwalayaasha aanay mamnuuc ahayn in la dilo ka dhambalwadaha waan idin layn lahaa rususha laakiin lama laay rasul waxa laydhaa ka waraaqda sida fariinsidaha fariinsidaha mamnuuc waxa nagaa inaannu dillo ma layno annagu ilaanu halkiisii ku celinno hadduu soo dagaal galee haddaan qaydkaasi jirin waan idin khaarajin lahaa waxa idinka soo yeedhay foolxumadiisa iyo xumaantiisa waxa ilaahay ku sababeeyey xataa yasmaca kalaam allah qaarkood oo dhagaysta kalaamka ilahay baa ku islaamayba jubayr ibn mudcim ninkii la odhan jiray dagaalkii bader wakhtigii uu dhacay wuxuu ahaa dadkii gaalada ahaa islaamu ahayn wuxuu ka mid ahaa dadkii reer maka ay soo direen ee madiine loo soo diray ee layidhi lacagtaa qaadoo la haystayaasheenna inoo soo furo wuxuu idhi kolkii aan halkaa tegey ayaan dhegaystay nebi maxamed oo akhriyaya suuratu tuur suuradda la idhaahdo salaad makhrib ku akhriyaya ayaan dhegaystay dabcan waa nin carab ahoo zaliiqo afkiina aad buu u yaqaanaa kolka aayaadkaa suurada in badan kusoo noqnoqonaya erayga am am am uu soo noqnoqonayo oo su'aalo iyo istinkaar iyo isticjaab iyo wax badan isugu jira ayaan dhagaystay buuri oo ilaahay uu la garamayo oo doodu u furaya dadkii diinta kasoo horjeeday kuwii baan am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati walardi bal laa yuuqiin am khalaqu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun ilaa aakhir laaya aayadda waxay leedahay am khuliquu min hayri shayin gaaladan ma waxa la abuuray diinta diiday ilaah la'aan walcadamu laa yujid waxba la'aanina waxba ma keenta wey am hum lkhaaliquun talow iyagaaba abuurayaala oo iyaguna is abuuray ummadana abuuray taasina ma jirto weye am khalaqu samaawaati waalardi talow mise cirkan weyn iyo dhulkan weyn iyagaa abuuray marka aayaadkaasi wakaada qalbii yatiir qalbigaygu wuxuu u dhowaaday buuidhi siduu ilaahay ila hadlay inuu duulaba marka sabab waxay u noqotay inaan islaamo marka waxaa ka muuqanaya halkaa dadka gaaladii xorriyad ma haystaan way aftuuban waa xuurtaysan yihiin iclaamka iyo warbaahinta iyo waxa lagu akhriyaya iyo beenta loo sheegaya hogaamintooda u sheegaysaabay u xidhan marka iyaga laftooda waa in fursad loo siiyo bal si xor ah caqliyad xor ah inay wax ku akhriyi karaan in wax loogu sheegi karo si ay u muuqato kacanaatamaya iyo iyo kii jahligu hayay dalika biannahum qawmun laa yaclamuun waa dadaan cilmi lahayn bar horta cilmila'aantiiyo jahligu waa cudure eh. ha ka fuqeeh u saamaxoo fursadda sii uma abliqu ma'manahuna waxay tilmaamaysaa allah subxana wa tacala